tmiimi cabaad ibni tamiim waxaa laga soo wariyey ana aba bashiiri alanصaariya radia allahu canhu ahbarahu in saxaabigaasi uga warramay annahu kaana maca rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam in rasuulka ilaahay uu weheliyey ou la jirhkiisa ahaaday fii bacdi asfaarih safaradiisii uu nebigu safray qaar ka mida ah qaala faarsla rasuul lahi sal allahu alayh wasalam rasuula saxaabigaasi wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu diray rasuulan miduu diro ayuu diray ruux buu diray la tabqayanna fii raqabati baciirin qilaadat min watarin aw qilaadat ila quطicat laa tabqayanna iyo laa tubqiyanna labada mid walba waa loo dabdiyey ama waa loo xarakeeyey laa tabqayanna yaynay ku hadhin fii raqabati baciirin tulud qoorteed qilaadatun wax qoorta la gashado oo min watarin xadhig qaansaada aw qilaadatun ilaa qudicat ama laa tubqiyanna ha ku baaqi yeelin fii raqabati baciirin yani tulud ama neef geela qoortii qilaadatan min watarin laa tabqayanna haddaad tidhaahdo qilaadatun baa dabdin faacil bay noqon laa tubqiyanna haddaad tidhaahdana qilaadatan baad odhan oo mafcuul bay noqon wax qoorta markaa la sudho oo min watarin xadhig qaansaada watarka waxaa kaloo la yidhaahdaa seedana waa la yidhahdaa markaa seedaha laftooda intay soo jaraan xoolaha seedahoodoo kale ayay markaa qaansooyinka ku xidhi jireen aw qilaadatan ama ha ku reebin buu markaa uu yidhi ha ku baaqi yeelinoo ha u dayn wax qoor la gashadaba xariiqaansaad iyo kayrkeed tay doontaba ha noqoteen ta dambe waa caam ta muqayad waxay ku tahay watar laakiin shaki min araawi baa galay ma qilaado ay u ilaaqay qilaado oo dhan miyuu ku camina mise wuxuu ku gaar yeelay min watr ilaa quطicat in la gooyo mooyaane yani neef kasta waxa qoorta u suran xariqaansaad haddii loo suro waa inaan loo daynina waa in laga jaraa sidaasuu saxaabigaa nebigu ku diray sal اllahu alيyه wasalam akhrajahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa soo saaray fi ljihaad kitaab اljihaad buu ku soo saaray wa muslimu fi libaas labaduba saxiixay kusoo wariyeen wazaada wuxuu muslim siyaadiyey oo ku daray qaala maalikun imaam maalik wuxuu yidhi uraa dalika min alcayni uraa waxaan u malaynayaa araa waa bimacnaa aclamu uraana waa bimacnaa adunnu uraa waxaan u malaynayaa daalika kaasi min alcayni il aawadeed inay tahay bimacnaa daalikadu waxay u dhacaysaa sudhista qoorta loo suraayo xadhiqaansaadka ama waxa la midka ah in isha laga suraayo oo la leeyahay ishay ka daafacaysaa sidaasaan u malaynayaa buui calaa kulli xaal waxyaalaha qoorta la sudho ee ictiqaadka loo suraayo ayaa la diidayaa laakiin hadyiga kacbada loo soo hadiyeynayaba haddii qoorta wax loo soo suro iyadoo laga tilmaamaayo in calaamad lagu yani tilmaamayo lagu calaamadinayo ay tahay inay hadyi yihiin wax dhibi kuma sugna waata laynoo sheegay hadigay kacbada u soo hadiyeynayaana bimacnaa doonayaan xaramka inay ku qalaan qoortay wax u suri jireen maray laamo qoorta u sudhaan iyo maray kaba ka soo laalaadiyaan qoorta waxay uga jeedi jireen calaamad bay uga jeedi jireen waatuu ilaahay uu yidhi jacala allahu alkacbata albayt alxaraama qiyaama linnaasi washahra alxaraama waalhadya waalqalaa'id waalqalaa'id waxaa looga jeedaa ay dawaati alqalaa'id waa kuwii qoorta loo soo suday waxyaalo lagu calaamadinayo oo lagu tilmaamaayo ama amaarad looga dhigaayo in xaramka lagu qali doono wakadalik fardahoo kale qoorta in wax loo sudhana waxay ahayd mid jirta oo fardaha in qoorta wax loo sudo waxay ahayd mid la isticmaalo axaadiista qaarkoodna way ku aroortay sida xadiidka sunanka uu soo wariyey abu daawuud ee sugan oo tilmaamaayo waqalliduuha walaa tuqalliduuha alawtaara fardaha qoorta wax u sudha laakiin xadhiiqaansaad ha u sudhina marka mamnuucnimadu waxay noqonaysaa waxyaalahan ictiqaadka loo suraayey sida xadhigga qaansada iyo waxyaalaha la midkaa wax qaansada loo isticmaali jiray ama xadhig ha ka samaysnaado ama seed asalkiisu ha ahaadee taas oo kaleoo ictiqaadi loo suri jiray ayaa la diidayaa oo markaa mamnuuca marka adilada kale markaad eegto waxaa meesha ka muuqanaysaa inaynay caam wada ahayn oo aan la wada diidayne waxay ka bannaan yihiin waxyaalaha qoorta la sudhaayo marka calaa kulli xaal waxyaalahan ictiqaadka loo sudhaayo laleeyahay ilbay daafacayaan ama wax la mida ah, taasoo kale ayaa la diidayaa munaasabada waxay ka khusaysaa nooc xirziya ah ku jira waxaan markaa laleeyahay ishay daafacaysaa waxaa looga jeedaa xirzi hirsi xidh baa looga jeedaa ama beleda inay ka daafacdo ayaa looga jeedaa ta noocaasna ictiqaadkii bay wax waayo waa nooc shirki ah can ruwayfic bni haabit ruwayfic waxaa laga soo wariyey saxaabiga la yidhahdo radia allahu canhu ana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay qaala uu yihi yaa ruwayfico yacni ruwayficow raafic lacala alxayaata satatuulu bika bacdii waxaa laga yaabaa noloshu inay kugu dheeraato dabaday faakbir innaasa annahu man caqada lixyatahu dadka waxaad uga warantaa kii garhkiisa gunta oo bimacnaa sooha aw taqallada wataran ama xadhiqaansaab qoorta gashada ama wax u geliya xoole u geliya aw istanjaa ama ku istijooda oo kaadidii ama saxaradii iskaga bi'iya birajiici daabbatin yacni daabad waxyaalaha noolehee arlada kor socdaa saaladooda wax ka mid a rajiic waa saaladoodaa loo jeedaa aw cadmin ama laf ku istijooda faina muxammadan nebi muxamed sala allahu alayh wasalam bari'un minhu beri buu ka yahay oo bimacnaa ariiqadii nebiga kaasi kuma sugna nebi maxamedna sal allahu alayh wasalam beri buu ka yahay oo dayrukaasi nebigii ka yahay sal allahu alayh wasalam akhrajahu nasaa'iyu fi ziina nasaa xadiidkan waa soo saaray wuxuu ku soo saaray fii kitaabi ziina oo sunankiisa ka mida ah biisnaadin saxiix wuxuu ku soo wariyey sanad saxiixa marka xadiidkan waxa uu tilmaamayaa nebigu sala allahu alayh wasalam inuu tilmaamay saxaabigaasi inuu cimri dheeraan doono siduu nebigu u sheegay sala allahu alayh wasalam baynay u dhacday taasina waxay ka mid tahay calaamaadka caddaynaya nebiga sala allahu alayh wasalam nebinimadiis wuxuu kaloo nebigu amray sala allahu alayh wasalam wuxuu kaloo nebigu amray inuu saxaabigaasi dadka uga warramo saddex umuurood kii sameeyaa in nebi maxamed sala allahu alayh wasalam beri ka yahay arrinka koowaad waxay tahay waa hadduu garhka sooho oo uu gungunto garhkana waxay u soohi jireen yacni takabur iyo kibrin ay iskibrinayaan way u soohi jireen iyagoo kibir uga jeeda tashabbuhay gaalada shabahayaan taana waa u samayn jireen marka calaa kulli xaal in markaa taa la sameeyaa markaa mid yani bannaan ma ah tashabuha gaalada la shabahaano laysu ekaysiyaana ma bannaana kibir kibir garhka in loo soohaana ma bannaana yacnii ruuxu waa inuu garhkii markaa feedhaa oo u sharfaa waayo xadiis kale waxaa ku soo arooray nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam man kaana lahu shacarun falyukrimhu kii timarihi timaha ha sharfo marka sharfista la sharfaayo waxaa soo gelaysaa in la maydho oo la nadiifiyo oo waxa weeye la feedho oo la yani dufan marka ama la mariyo duhni la mariyo ashyaada noocaasa soo gelaysa laakiin in waxa weeye la gunto oo la soohsooho oo yani la daayo ilaa uu markaa isku noqonaayo yani iska baxaayo yani saas oo kale uu noqonaayo oo isku dhegaayo taas in la sameeya waxa wey waa midaan markaa bannaanayn shayga labaad ee uu xadiidku sheegaya waxay tahay xariiqaansaadka in waxa weeye markaa qoor la gashado ama markaysagaa xoolo qoorta loo geliyo marka xadiidkani wuxuu ayidayaa qilaadadu watar inay ku qaydan tahay qilaadatun min watarin xadiidkii kale laftiisuna waa tilmaamaya qalliduuha walaa tuqalliduuha alawtaara xadiidkanna waa tilmaamaya aw taqallada wataran saas aawadeed sawaabku waxay tahay riwaayada hore shakigu ku sugan yahay qilaadatun min watar ama kilaadatan min watar watarka riwaayada ku qaydaysa ayaa axaadiistaa kale caddaynaysaa inay markaa saxdu tahay sida saxdiga ay tahay waxaa kaloo soo gelaya wixii ictiqaad markaa loo sudho qoorta ama markaa loogu sudho xoolaha caqiide ahaan oo laisleeyahay ishay daafacaysaa ama dhibaatay daafacaysaa celinaysaa ama nafciyo waxtar bay soo jiidaysaa yani daata ahaanteeda nafci iyo waxtar keensanaysa lays yidhaahdo iyaduna waxa weeye waa la macno waa la mid shayga kale saddexaad waxay tahay saalada xoolaha ama xayawaanaadka arlada korkeeda ku dhaqan waxay dhigaan oo ku saaloodaan in lagu istijoodaa inaynay bannaanayn bimacnaa kaadidii ama saxaradii layska mariyo waayo waxay u qaybsamaan wax markaa ama xaaraan ah oo aan marka horeba waxaan u qaybsamaan wax ama nijaase ah oo nijaasadii aan ka bi'inayn laakiin nijaaso ku siyaadinaya ama waxaan nijaaso ahayn ee daahir ah laakiin sabab kale loo diiday labadaa qaybood bay u qaybsamaan oo saaladii marka waxa weeye dameeraha faltida dameerahoo kale yaga marka in la lagu istijooda ma banaana waxayna u bannaanayn waa nijaas rasuulkuna sal allahu alayh wasalam waxau uhi fainaha rigs yani nijaas weeye bu markuu saalada dameeraha sheegaya ama falteeda dameeraha waxyaalaha hilibkooda la cuno sida waxa weeye adhiga iyo geela iyo lo'da khilaaf waa ku jiraa oo madaahibtu waa isku khilaafsan yihiin ma nijaas ba mise ma aha laakiin cala alqawl araajix qawlka miisaanka badan marka lagu socdo nijaas ma aha oo waxaa qawisan oo raajaxsan inay nijaas ahayn qowlka odhanaya markaana waxay mamnuucu tahay in la isticmaalo nijaasadii la yskaga bi'iyo kaadidii iyo saxaradii la yskaga bi'iyo lagu istijoodo waxay mamnuucu noqotay jinka markaa muslimiinta ah xoolahooda ayaa markaa daaqa saalada markaa xoolaha adhiga iyo geela iyo lo'da saaladooda waxaa looga dhigaa markaysagaa doog baa looga dhigaa iyo caws ay cunayaan xoolaha markaa jinka markaa mu'miniinta ama muslimiintu ay cunayaan marka in laga nijaaseeye maaha marka xadiidkana nasaa baa soo wariyay sanadkiisuna waa saxiix biisnaadin saxiix qultu yu'khadu min hadihi axaadiii sheikhu wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa axaadiistan xaggooda taxriimu tacliiqi alxuruusi xirsiyada sida xirsujawska iyo waxyaalaha wax ilaalinaya xirsi waa ilaalin waxyaalaha wax ilaalinaya ee belaayada daafacaya laga rumaysan yahay inuu belo daafacayo sida xirsijawska oo kale in la yska laalaadiyaa ama wax laga lulaa inay xaaraan tahay iyo wadsamaa'imi qardhaasaha in layska lulaa ama cid laga lulaa inay xaaraan tahay wa sawaaun kaana tacliiquhaa fii insaanin aw xayawaanin waxaa isku mida ahaaya tacliiquhaa sudhisteeda la sudhayaa fii insaanin bini aadam in la sudhaayo aw xayawaanin ama noolo kale la sudhaayo aw sayaaratin ama gaadhi la sudhaayo aw beytin ama guri la sudhaayo aw dukaanin ama dukaan la sudhaayo aw shajaratin ama geed la sudhaayo aw hayri daalika ama waxyaalo kaleoo aynaan sheegin la sudhaayo shaygii la sudhaaba waxa uu noqonayaa mamnuuc in la sudhaa ma bannaana وسواء kاn hda المعalq waxa isku mida ahaaya waxaa la suraya cadman laf ahaaya aw qarnan ama gees ahaaya aw naclan ama kab ahaaya dadka qaarkood gawaadhida quruxda badan oo kale waxay suaan kabbay suaan iyagoo ka rumaysan in kabtaasi isha ka daafacayso aw shacran ama marka waxa Eh, hadduu yahay waxaa la surayaa farqi ma kala laha aw xiltiitan ama xildiid hadduu yahay xildiid hadduu yahayna waa saasi leeh dadka qaar waxay u rumaysan yihin xildiiddu inay shaytaanka ama jinka daafacayso saas aawadeed islaamaha qaarkood waxay sameeyaan xildiidda inay ku xidhaan eh, mare ay ku xidhaan dabaadna markaa ilmaha yar curcurka ay ugu xidhaan gacanta ay ugu xidhaan waxaynay ka rumaysan yihiin ishii inuu ka daafacaayo ama jinku inuu dureeyo inuu ka daafacaayo xuddiidaasi ka daafacaysay ka rumaysan yihiin waa baail waa muxaram mid bannaan ma aha aw faaricatan ama timo dheer hadduu yahayna fari ma kale aw wataran xadhig qaansaad hadduu yahay fari ma kale aw xadiidan ama bir hadduu yahay yani laga rumaysan yahay inuu markaa wax daafacayo aw sufran ama naxaas hadduu yahay aw tamiimatan ama khardhaas hadduu yahay aw hayra dalik ashyaadaa wax farqiga ma kale laha mar haddii waxa loo suday ay tahay ictiqaad inagu nidhi xadiisku wuxuu ku soo arooray xariqaansaadka laakiin ashyaada kale laysleeyahay balaayay daafacayaan in la xidha iyagana ma banaana waa fii macnaa waxay la macno tahay qilaadada watarkaa la macno tahay ay la xukm noqonaysa marka waxaa ku sugan cumuum lcilla cillada caamnimadeeda ayaa ku sugan wixii loo xidho bere inuu daafacaayo waa saasoo kale weyi idin kullu ictimaadu calaa gayri اllahi wa rukunun ilaa gayri اllaah waayo dhammaantood waxay yihiin yani tiirsad lagu tiirsanayo la cuskanayo ilaahay cidaan ahayn waa rukuunun iyo iilasho ilaa hayri illaahi ilaahay cidaan ahayn loo iilanaayo wa ctiqaadun fii hayri illaahi iyo rumayn la rumaynaayo la caqiidaynayo ilaahay cidaan ahayn iyo waltifaatun milicsi ilaa hayri illaahi ilaahay cidaan ahayn la milicsanaayo oo qalbigii jalleecaayo wa wuhuuqun iyo kalsooni lagu kalsoonaanayo bihayri illaahi ilaahay cidaan ahayn wa hada shirkun billaah kaasina waxa uu yahay yani shirki ilaahay loo shariig samaynayo wax lala wadaajinayo kama fii hada alxadiidi nabawiyi shariif sida xadiidkanba ku sugan nebiga loo nisbeeye sala allahu aleyh wasalam ee sharafta leh waa xadiis saxiixa man callaqa tamiimatan faqad ashrak kii qardhaas marka waxa weye wax ku xidha ama cid ka laalaadiya naftiisa ama hayrkii ka laalaadiya faqad ashraka shirki ayuu ku dhacay nooc marka waxa gaalnimo abuu ku jiraa walow shirki asqarba ha noqdeen calaa kulli xaal waxyaalaha tamaaimta iyagu waxay yihiin haddii aan qur'aan iyo adciye iyo yani markaa ma'huura la soo wariyey iyo wax la garanaya aynay ku oolin ee talaasib iyo xariijimo iyo waxaan la garanayni ay ku yaaliin inay xaaraan yihiin oo aynay bannaanayn qardhaastaasi waa itifaaq ahlucilmigo dhan ba isku waafaqsan haddii waxa weeye jin la baryaayo ama la gargaar weydiisanaayo hadday ku yaalliin inay xaaraan tahay waa itifaaq muslimiintao dhan baa isku waafaqsan haddii waxaan la garanaya ay ku yaalliin xariijimo iyo waxyaalo aan la akhrin karayn hadday ku yaalliinna iyaduna waa xaaraan qardhaastaasi oo ma bannaana waana ijmaac oo culammado dhan baa isku waafaqsan inay xaaraan tahay hadday haddaba qur'aan ku yaallo ama ducooyin la garanaayo ma'suura oo iyo wax la ay ku yaalliin xaalka noocaasa ma bannaanaanaysa mise ma bannaanaanayso taa waxaa ku jira khilaaf bayna alculamaa ahlucilmigu isku khilaafeen oo laba qowl ay ka leeyihiin qowl odhanaaya haddii qur'aanun ay tahay oo wax kale aanu ku oolin waxaa looga jeedaana aynay ahayn yaga yada ayaa dhibaatada daafacaysa ama wax bogsiinaysaa laakiin biidn illaah ilaahay idankiisuunbaa markaysaga haddii dawo laga helo ama dawo la helo yani markaa dawadu ay ku imanaysaa muraadku uu sidaa yahay iyada aan la tala saaranaynin culamada qaarkood waxay yidhahan dhibaato kuma sugna qardaastaa qur'aankaa dhibaato male bay yidhahdeen ahlucilmiga qaarkoodna waxay yidhahan maya qardhaasoo dhami waa xaaraanoo ma banaana qowlkaa dambaana raajaxsan oo qawisan inay qardhaasaha dhammaantood xaaraan yihiin oo aynay bannaanayn oo waxba aan laga reebayn qawlkaasaa qawisan sababta ay u qawisantahayna waxay tahay adilada diidaysaa qardhaasaha in la xidho ama cid laga laalaadiyo diidaysa xaaraantinimaynaysaa waa caam oo may kala saarin qardhaasaha qur'aanka iyo kuwa kale cumuumkaana wax takhsiisa lama hayo walaa mukhasisa wax khasisay oo wax ka reebay lama hayo marka cumuumkii baa la istisxaabaya alaslu baqaau lcaami calaa cumuumi caamku cumuumkiisii inuu ku baaqi yahay baa u asala oo caamnimo loo daliishanayo waa midda labaade bannaynta la banneeyo qardhaasaha qaarkood oo kuwa qur'aankaa la banneeyaa waxay dariico iyo sabab u noqonayaan kuwa kalena in la isticmaalo waayo ma kala garan karo ruuxani qardhaasta u xidhani inay tahay tii qur'aanku ku yaallay iyo in wax kale ku yaalliin iyo in magacyo shayaatiin iyo jin ku yaalliin ama waxaan la fahmayna ay ku yaalliin ma kala garanayno ama kufri iyo gaalnimayna ku taallo ma kala ogin markaas hadduu dariicana waa ku jirtaa waata kale qarnaasaha qur'aanka haddii la yidhaahdo waa bannaan yihiin waxaa ka dhalanaysa qur'aanka laftiisii in meel walba lala galo xataa najaasadii iyo waxyaalaha la midkaa lala galo rubama markaysa waxaan yani qur'aankaas ama xaashidaa qur'aanku ku qoran yahay in najaasa ataarata ayaa surowda oo ruux aanu ka ilaalin waayo meel walba waa la gelaya bale waxa dhacday dadka qaarkood inay yidhahdeen qarnaasta ha la qoro oo dabeedna markaysa waxaan markaa dhiig iyo wax lamida marka ay yidhaahdaan waa la marinayaa marka calaa kulli xaal sidaas aawadeed wax takhsiis oo ka reebayo maadaama aan lahaynin qur-aanka ah adiladuna ay caam tahay cumuumkaasaa la istisxaabaya la qaadanaya lagu camal falaya asxaabta qaarkood waxaa laga soo wariyey qardhaasaha qur'aanka inay banneeyeen waxaa laga soo wariyey cabdullaahi bni camr bn اlcaas ayaa laga soo wariyey caaishana waa laga soo wariyey waliba sida markaysaga yani cabdullahi bn camr ibn caas laga soo naqliyey waxay ahayd dadka markaa waaweyn ee garanaya ducooyinka wuu beri jiray carruurta yaryarna looxyuu ugu qori jiray markaasuu dabeedna qoorta u suri jiray culamada qaar waxay u fasireen yani ilaa intay ka baranayaan bay markaa u suri jireen oo tacliim bay markaa taana looga jeeday bay yidhahdeen laakiin calaa kulli xaal waxaaba ka soo soko martay kama ansixin cabdillaahi bni camr bn alcaas oo sanadka laga soo warinaya waa daciifo waa munqaic daciifkana lama xujaysto daciifkana lama xujaysto saas aawadeed sheekhu lalbani raxmatullaahi calayhi waxa uu caddeeyey oo uu yidhi hal saxaabi oo ay ka asaxday in qardhaasaha qur'aanka la isticmaali karo lama hayo waxaa laga sheegaya saxaabada qaarkood sida markaysaga caaisha iyo cabdullaahi bni camr bn caas iyo inay banneeyeen qardhaasaha aanka ah wax ka sugan ma aha waa daciif oo ma sugna mar hadday daciif yihiinna lama cuskan karo saas aawadeed ma sugna warka odhanaaya saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam baa isku khilaafay qardhaasaha aanka oo qaarkoodna waa banneeyeen qaarkoodna waa diideen yacni sidaas iyadaaba inay sugnayn qawlka sugan waxay tahay asxaabta qaarkood inay qardhaasaha diideen adilada caamnimadeedana waa la hayaa marka waxa weeye calaa kulli xaal sidaas ayaan marka waxba looga reebayn yani qardhaasigii qultu wa huna yatabayanu laka yani halkan waxaa kaaga caddaanaysa khataru lqiraa'ati khatarta ay leedahay akhrinta fi lkutubi taaliyati la akhriyo kutubta soo socota wahiya shamsu lmacaarif waa kutub sixira waa kutub marka waxa weeye bail iyo sixir ayaa ku yaala marka kutubtani waa kutub markaysaga yani xunxun haddii la arko waa in la gubaa waa in la gubaa oo la itlaafiyaa shams waa kitaab sixira mandl saylamani mandl sulaymani sabcaة xirzuljawshin abu macshar alfalaki natiijaة falaki bayt اlfaqiih iyo wagayruha lixdaa kitaab iyo kutub kaleba oo min kutub asixri waalaali ka mida ah, yani waxay ka mid ahaadeen kutubtii sixirka iyo falalka iyo kutubtii baadida iyo watakahuni yani kutubta markaysagaa faalka iyo walkhadaaci markaysaga markaa kutubta markaysagaa dadka yani lagu qalde ee markaysaga yani lagu lagu khiyaameeyo nacuudu billahi min alkhidlaan allah waxaanu ka magan gelaynaa hoojinta markaysagaa uu ina hoojiyo hidaayada inaga manciyo baynu allah ka magan gelaynaa wanas'aluhu asalaamata waxaanu allah weydiisanaynaa nabadgelyo aynu ka nabadgallo min alghawaayati baadida aynu ka nabadgallo <clears throat> laa yaclamu lgayba axadu ila allah taabiciinta qaarkood sida ibraahim annakhaci oo kale wuxuu yidhi yani kanuu yakrahuuna atama'ima min alqur'aani wa min hayri اlqur'aan ibraahim الnakhaci wuxuu ahaa min siqaar الtaabiciin wuxuu yidhi waxay ahaayeen yani asxaabtii rasuulku sala allahu alayh wasalam qaar naca qardhaasaha qur'aanka iyo kuwaan qur'aanka ahayn labadaba waa karaahiyaysan jireen karaahadana waxaa loo jeedaa karaahatu taxriim baa loo jeedaa karaahatu tanziih lagama tilmaamayo waa karaaha taxriim ah baa loo jeedaa bacd اculamaa waxay ku fasireen kanuu yakrahuuna الtamaa'ima min alqur'aani wagayri اlqur'aan waxay ku fasireen in kaanuuda looga jeedo asxaabtii cabdullaahi bni mascuud sidaana waxaa markaa u sababtay inay saa ku xambaaraan waxay u qaateen asxaabta qaarkood inay ka sugan tahay qarnaasaha qur'aanka inay bannaynayeen laakiin maadaama aynay ka sugnayn asaxaabta rasuulka sala allahu alayh wasalam axad ka mida aynay ka sugnayn qardhaasaha wax ka mida inay banneeyeen yacni asarka daahirkiisaa lagu xambaarayaa oo la yidhahdo kaanuu ay kaana asxaabu rasuuli sala allahu alayh wasalam asxaabtii rasuulku waxay ahaayeen yakrahuuna atamaa'ima qaar qardhaasaha naca min alqur'aani wa min hayri alqur'aan kuwa qur'aanka ah iyo kuwaan qur'aanka ahayn labadaba markaysaga waxay waa nici jireen marka karaahaddana karaahatu taxriim baa loo jeedaa laa yaclamu lgayba axadu ila allah aybka ma oga iyo waxa qarsoon ee dadka ka qarsoon axadun cidnaba ma oga ila allahu allah mooyaane allah qura og qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa kaana allahu ilaahay muu ahaanin liyulicakum mid idin daalacsiinaya ama mid raba inuu idin tuso cala algaybi aybka inuu idin tuso ilaahay ma rabo faqaala tacaala ilaahay wuxuu ihi qul waxaad tidhahdaa laa aquulu lakum idinku odhan maayo cindii agtayday ahaadeen khazaa'in ullahi khasnadaha ilaahay walaa aclamu lghayba ay walaa aquulu lakum idinku odhan maayo inii aclamu lghayba anigu haybkaan ogahayna idinku odhan maayo walaa aquulu lakum idinku odhan maayo inii anigu malakun malak baan ahayna idinku odhan maayo marka qaybka nisbiga ah cidda ka warramaysa inay tahay ee farsamooyinkaa kaga warramaysa aan waxay kaga warramaynin inay tahay yani kaahima inay yihiin ayuu xadiisku sheegaya saas aawadeed hadduu ruuxu ka warramo baadida iyo meeshay joogto tuugada iyo ciddii xaday ama meesha ay ku sugantahay wixii la xaday sixirka iyo meeshuu ku aasan yahay ou yidhaahdo sixirku meel heblaayu ku aasan yahay hebel waa sixran yahay sixirkiisana wuxuu ku aasan yahay halkaas xerada riyuhu ku aasan yahay laga soo saaro guriga albaabkiisuu ku aasan yahay beerta dhinaceeduu ku aasan yahay halkaa ha laga soo fogo hadduu yidhaahdo qaybkiibuu wax ka sheegay waxaanuu noqonayaa waxa weeye waa kaahin min alkuhaan waa kaahin kaahinada ka mid ah waayo rasuul lahi moxamed sala allahu aleyh wasalam mujarad ruuxaasi inuu ka warramo gacantaa waxa ku jire lagu qariyey ayuu ugu xukumay inuu markaysaa waxa kaahin yahay bal wax ka badanna ka warram yani dad fara badan baa waxa weeye waxay odhanayaan waxaanu garan karaa markaysaga baadida iyo meeshay ku sugan tahay waxaanu garan karaa yani tuugada iyo ciddii xadday waanu soo saaraynaa haddaan doonno waaba ku tusaynaa tuuggii shaashad baanu kaa tusaynaa muraayad baad sidaa uga daawanaysaa tuuggiio lacagtiisiisiya waxaanu garanaynaa markaa sixirkiiyo meeshuu ku aadsan yahay sixir noocaasaa lagu sixray meleblayaanu ku aasan yahay ha laga doono ha laga soo saaro waxa ay samaynayaan wax sharciya ma aha waana qayb markaysagaa kuhaanta ama kaahimada ka mida weeyi dalaal iyo baadina waxaa ugu filan haybka ay wax ka sheegayaan ayaa dalaal iyo baadi ugu filan marka in lagu kedsoomo ma aha saas aawadeed dadka qaarkood waxay sameeyaan markay dadka musaabiinta ahee jinka iyo ay hayaan ay wax ku akhriyaan qur-aan ku akhriyaan inay waraystaan oo doonaan markaysaga inay ka faa'iidaystaan culum ay yidhaahdaan hebel xanuunka hayaa waa noocma jiradiisa ama xanuunkiisu muxuu yahay waa sixir yaa siray hebel xagguu sixirku ku aasan yahay meel heblaayuu yaallaa halka caynkaa iyo caynkaas gurigii berigaa deganaaye albaabku markaysa markaa uu ahaa marka intaasoo tallaabo xaggan loo qaado ayuu halkaa ku aasan yahay geedka yar buu dhowey ama xerada riyuhu ku aasan yahay xerada digaagguu ku aasan yahay markaasaa la odhanaya markaysaga ha laga soo saaro halkii sixirkii waa dalaal waa baadi yaa yidhi markaysaga waa shaytaankan ha la waraysto oo markaysaga ha laga qaato cilmu lgayb wax ku saabsan ila waa ayb nisbiya taniye kaahimada kuwa la yidhahda ma wax kalay samayn jireen iyaguba shayaaiintun bay ka qaadan jireen iyo jibankay ka qaadan jireen yani waxa weeye waxyaalaha ay sheegayaan waxa jinka ay ka qaateen ba inay dadka usii tabin jireen oo u sheegi jireen marka haddaad tidhahdo jinkii baan la hadlaa oo isagii baan warka ka qaataa ama finjaan baan ku soo xaadirinayaa bakeri baan ku soo xaadirinayaa jinkii soo gelinayaa dabeedna yar yarka ayaa markaa la hadlaaya codkoodana maqlaaya waxay waxaa weydii saasuu yidhi alla saddex baa soo galay mid sidan buu egi ya waxan iyo waxan buu kaga jawaabay waxyaalaha noocaasi waa maxay waa dalaal waa kahaana weeyaan ahlucilmiguna saasay uga hadleen oo u tilmaameen saasiyada abay markaa u tilmaameen marka in lagu kadsoomo ma aha rasuulku sal allahu alayh wasalam markuu ku akriyey yani dadka jinku hayaan qaarkood uma dhaafin inuu yidhaahdo ukhruj yaa caduw allah cadowgii ilaahay ou ka bax yani waraysi iyo cilmi ka faa'iidaysi iyo nebigu lama gelin sala allahu alayh wasalam marka waxaa weeye in baabkaasi waa baab inaga qarsoonoo haybi ah inaynu dhex gallo ma aha inaynu dhex gallo ma aha waxaa laga yaabaa dadka qaarkood inay yidhaahdaan anugu jinkao dhan lama wada xidhiidho laakiin jin muslimiina oo saalixiin oo wanaagsan ayaan anigu la xidhiidha sheekhulalbani markii sidaa lagu yidhi wuxuu yidhi maxaa ku ogeysiyey inuu yahay jin wanaagsan maxaad ku garatay waa caalam inaga qaybi oo inaga qarsoon bima caraft ruux insiyo aynu aragno oo aynu naqaanaa laga yaabaa sanawaad badan inaynu naqaano aynu moodayno inuu wanaagsan yahay haddana laga yaabo markaysaga inuu khabiis yahay oo waxyaalo badan oo markaysaa xunxun marka dambe inay ga soo baxaan aynu isnaano markaysa waar waxaan eh, yani ruuxan bay u qarsoonay bal caalam inaga haybiya sidaynu ku garan karraa hebel baa saalix iyo hebel baa wanaagsan aad codka keliya maqlayso saad ku garan kartaa ma ogid salaaxiisa ta kale rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam iyo waxa weeye asalafu saalix miyay jinka waxa weeye la xidhiidheen oo markaysagaa istikdaamsadeen ay ku shaqaysteen oo waraysteen oo ay akhbaar ka qaateen maya kama qaadan rasuulku sala allahu alay wasalam waxaynu garan karnaa ghaswatu alkhandaq markii gaaladu soo dul degtay madiina ghaswatu laxzaab rasuulku sala allahu alayh wasalam xudayfat bnu lyamaan oo saxaabadiisa ka mida buu nebigu u diray inuu warkooda usoo sugo ma odhan jinkow kaalaya ah oo idinku markaysaga waxaan iisoo suga warkaa jinkii muslimiinta meeya kaalaya oo iisoo suga ma odhan nebigu sala allahu alayh wasalam shadaaiddu wakhtiyaday xataa darrayd dhibaatooyinku nebigu ma odhan jinka muslimka u kaalaya noo gargaara ma odhan yani nebigu sala allahu alayh wasalam inuu markaa waxa jinka cilmi u sheego mooyaane inuu marka waxa weeye ku shaqaysto ama inuu wax u dirto ama inuu yidhahdo camaliyaad sameeye ama inuu yidhahdo dagaalka nala gaashaan qabtiyo waxyaala la mida ma odhan jirin saas aawadeed sheekh alalbani silsilatu xadiis saxiixa masalada noocaasa waa kaga hadlay ashiradiisa qaarkoodna si fiican buu kaga hadlay waxaanu marka uu yidhi ruuxa waraysanaya markaysa waxa ee doonaaya war inuu ka qaato oo ka faa'iidaysto hebel xanuunka hayaa maxay tahay maxaa u dawa'a yani halkee wax ku aasan yihiin sixirkii halkuu ku jiraa ah, waxau odhanayaa sheekhu lalbani hadduu markaa waxa weeye sidaa yidhaahdo jinkii sidaa u waraysto waxaa lisuu yahay inuu soo gudagalo hadalku rasuulku yihi sala allahu alayh wasalam man ataa caraafan fasa'alahu can shayin lam tuqbal lahu salaatun arbaciina leyla yacni su-aashaa la weydiinayo inuu cumuumkaas soo gudagalo ayuu markaa waxa weeye halis u yahay marka ahlucilmigu aad iyo aad bay u diidaan arrinkaas asheekh maxamed ibnu ibraahim yani fataawihiisa fataawa rasaa'il maxamed asheekh maxamed ibnu ibraahim raximah ullah waxaa la weydiinaya masale ku saabsan yani jinka muslimiinka muslimiinta ah ruuxa hadduu markaysaga wax weydiisto aw yidhaahdo waxaa ii soo saar ama wax la mida miyaynu iyadu bannaanaanayn waayo markaysaga waxaan yani dee cid nool oo xaadir ah ayuu wuxuu kari karaya weydiis waxa uu ku jawaabaya markaysaga sheekh maxamed ibnu ibraahim yani caalam inaga qaybiyo inaga qarsoon weeye markaysaga waa jinko oo xayigii qofkii noolaa ee yani xaadirkaaye kula joogay lama mid aha oo caalam inaga qaybiyo inaga qarsoon maadaama uu caynkaas yada ay yahay yani baristaad barido ama aad wax weydiisataa waxay noqonaysaa yani markaa shirki bay noqonaysaa shirki ayay noqonaysaa bui wakadalika waxaa weeye lajna daa'ima majmuuc fataawahooda iyaguna waxay ku tilmaameen haddii waxa weeye jinkii wax la weydiisto oo yani markaa waxa weeye ruuxa musaabkaa ku jiray la yidhaahdo waxa weeye waxa noo qabo ama waxa nasi ama wax lamida ama waxaa naga caawi inaynay bannaanayn oo markaysaga muxaram ay tahay bay iyaguna nasgareeyeen oo sheegeen marka ahlucilmiga waxa weeye dariiqoodu waa kaas lamana soo helayo rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo asxaabtiisi iyo yani salafkii markaa cid yani markaa jinka adeegsatay ama istikhdaamsatay ama tidhi cilmi baanu ka qaadanaynaa ama waxbaanu ka faa'idaysanaynaa lagama soo helaayo markaa saas aawadeed ariiqa noocaasa aad iyo aad waa in laisaga jaraa oo waxa weeye la ilaaliya marka almuhim xadiidkan ah, aynu soo aroorinay yani nebigu sala allahu alayh wasalam waxa u tegey inankaas kaahinka ah waxaanu weydiiyey waxa gacanta ku jira marka waxa weeye su-aal kastoo la weydiiyo inaynay wada mamnuuc ahayn haddii la yidhahda laga qaadanaya jawaabtu waxay tahay nebigu sala allahu alayh wasalam inankan markii hore ma garanayn inuu kaahin yahay istifaadana uma weydiinayn uu wax ka faa'iidaysanaayo ow cilmi isaga ka qaadanaayo iyo tacdiimu weynaynayo uma weydiinayn ee xaalkiisa inuu caddaysto hubsado ayuu markaysaga uga jeeday law tarakatu bayan waa kii markii hore yidhi marka sidaas aawoodee ruux hadduu ka ishkaal galo ruuxani makaahinba ah mafaaliya mafareeya yani mise ma aha dabeedna aad su-aala weydiiso si aad u hubsato inuu faaliye yahay iyo in kale iyo curaafaystay inuu yahay taasi xaraj kuma sugnaa laakiin ruuxaad garanayso markaysaga inuu faaliye yahay ama wax la inaad wax weydiiso adigoo doonaya inaad markaa wax ka faa'idaysato oo uu wax kaaga faa'iideeyo walow aad tidhaahdidba markaa hana rumaysan hana beensane taas waa muxaram iyadu ma banaana marka calaa kulli xaal taasna waa saas wey qultu sheikhu waxau yidhi xafidahu llah alkaahinu huwa aladii yukhbiru الnaasa can ashyaءa haybiyatin culamada qaar kaahin iyo caraaf bay kala farqiyeen oo waxay yidhaahdeen haybka muطlaqa hadduu ruuxu ka warramana kaahin baa la yidhaahdaa aybka muqayadkaa hadduu ka warramana waxaa dadka qaarkood ka qarsoona qaar aan ka qarsoonayn hadduu ka warramana caraaf baa la yidhaahdaa saasay u kala saareen alkaahinu kaahinku huwa ladii kii weeye yukhbiru naasa dadka uga warramaaya can ashyaa umuuro haybiyatin hayb loo nisbeeyo qarsoon oo lam taqac bacdu weli aan dhicin oo waxyaalaha mustaqbaliga soo socda hebel goormuu dhimanayaa iyo yani markaysagaa muxuu ku dambaynayaa iyo ma hani buu noqon doonaa ma faqiir iyo yani waxa weeye waxyaalaha la midkaa ubad ma dhali doona ma tarmi doona mise ma tarmi doono iyo waxyaalaha la midkaa ka mahdiyi amiin alkaahini sheekhu deed wuxuu misaaliyey kaahimadii la yaqaanay markaysagaa mid ka mid a ah, ee bilaadka yaman lagu yaqaanay yani kaahinada caynkaase waxyaalaha aan dhicin ka warramaayana waxaa ka mid a ah mahdi amiinka la yidhahdee kaahinkaa buu yidhi iyo wagayrihi qaar kaleba waa ka mid wakada aladiina saasoo kale waxaa la iyaguna ahaaday aladiina kuwa yukhbiruuna ka warramaaya cama fi damiir waxa qalbiga ku jira ka warramaaya waxaa qalbiga ku jira kuwa ka warramayaana iyaguna waxa wey waa kaahin wey hadduu yidhahdo qalbigaaga waxay waxaasaa ku jira waan garanayaa ala sabiil qaci uu yidhahdo wuxuu noqonayaa markaysa waa kaahin waqad calimta waxaad ogaato garatay taxriima ityaanihim in loo tagaa inay xaaraanto aynay bannaanayn wa laysuu calaa shayin inaynay wax xaqa ku sugnaynna waad garatay bal hum calaa baailin baail inay ku sugan yihiin taasna waad ogaatay oo axaadiistii lasoo sheegaad ka ogaato ka garatay walcaraafu caraafkuna curaafaystuhuna huwa aladii kii weeye yucarifu annaasa dadka garansiinaya min atacriif baa laga keenay waa ka dadka garansiinaya u sheegaya bimawdici bimawdici daallati baadidu meeshay ku sugan tahay awrkaagi kaa lumay meelheblaayu joogaa aw isariqati tuugadii meeshay ku sugan tahay ruux caynkaa iyo caynkaasaa tuugadii haya iyo wax la mida waayrihimaa iyo ashyaada la midkaa iyo waxyaalaha kale markaysa markaa iyaguna la midka oo mimaa waqaca ka mida waxyaalaha dhacay wa khafiya qarsoomay cala annaasi amro dadka uu ka qarsoomay arrinkoodii arrinkiisu ka qarsoomay faya'tuuna waxay u imanayaan ilaa hada alcaraafi ka curaafaystaha bay u imanayaan fa wuxuu uga warramayaa bimawdici sixri sixirku meeshuu ku sugan yahay ku aasan yahay uga warramaya melheblaayu qofkan waa sixiran yahay melheblaayu aanuu sixirku ku aasan yahay halaga soo fago waa curaafaysti wey fayukhbiruhum wuxuu uga warramayaa bimawdici sixri meesha sixirku uga warramaya aw idaalati ama baadida meesheedu uga warramaya aw isariqati ama tuugada meesheedu uga warramaya aw ismi saariqi ama tuugga magiciisu uga warramaya aw isaaxiri ama falalowga yani ka wax sixray magiciisu uga warramaya aw hayri daalika ama taa waxyaala aan ahayn buu uga warramaya oo min alumuuri ka mida umuurihii allatii taasoo qad waqacat dhacday wa khafiyat calayhim ka qarsoonaatay dadka ayuu uga warramaya ahlucilmigii horaana saa u sheegay oo alimaam baqawi oo an boqol iyo lix iyo toban markay hijriyadu ahayd dhintay waxa u odhanayaa uraafka caraafka markuu ka warramaayo ka curaafaystaha waxa u odhanayaa waa ka ka warrama meeshuu sixirku ku aasan yahay iyo baadidu meeshay taallo iyo tuugadii markaysaa waaa yani cidda markaa wax hadday iyo meeshay ku sugan tahay ka ka warramo waxaa la yidhaahdaa caraaf baa la yidhaahdaa muxyidiin albaqawi ayaa saas yadaa tilmaamaya marka calaa kulli xaal culamada qaar kaahinka iyo caraafka saasay u kala saaraan culamada qaarkoodna waxay ah waa bimacnan oo waxay yidhahdaan kaahin kasta waxa weyan yani waa caraafku waa bimacnan waa isku macne culamada qaarkoodna waxay way kala caamsan yihiinoo labada mid walba kaahin waa la yidhaahdaa laakiin caraafku qaybka muqayadku isagu ku gaar yahay oo waxa dhacay ka ka warramaa la yidhaahdaa baadidii meeshay ku sugan tahay iyo tuugadii meeshay taallo iyo sixirku meeshuu ku aasan yahay waa tamsiil iyo tusaalayn baana looga jeedaa haddii gurigaaga waxa yaallo uu kaaga warramo waa kaahin ama waa caraaf waayo dee waxaa lagaga warrami karaa un guriga waxa yaallo waxay tahay inuu qofku soo taalacday oo soo arkay ama waxa weeye inuu waxyi loo waxyooday laakiin anaan soo arag layna waxyoonbaa ka warramaaya dee maxay noqonaysaa waa darbi kahaanada ka mid a laakiin nebiyadu calaa sabiil mucjizay uga warramayeen waunabiukum bima ta'kuluuna wama tadakhiruuna fii buyuutikum waqad calimta ayضan waxaad ogaatay lagu noqoye taxriima ityaanihim in loo tagaa inay xaaraan tahay wa ana allaha laa yaqbalu inaanu ilaahay aqbalaynin miman ataahum ciddii u tagta yani ka curaafaystaha ah wa sa'alahum weydiiya wax su'aala salaata arbaciina layla afartan habeen salaadooda inaan laga aqbalayn waata xadiisku inoo sheegay man ataa caraafan fasalahu can shayin lam tuqbal lahu salaat arbaciina layla haddii kii u tegayee wax weydiiyey ee laga yaabo hadduu doono inaanu rumaysanba la yidhi afartan habeen baan wax salaada laga aqbalayn faral iyo sunnatoonna bal kan farsamada farsamadaba ka dhigtay ee had iyo habeen ku shaqaysanaaya ee shaqadiisuba tahay waxa weeye curaafayntaa ay tahay iyo faalintaa ay tahay bal isaga xukunkiisa maxaad mooday cuquubata maqtarafuu waxaanu ilaahay uga aqbalayn ciqaabuu ku ciqaabaayo yani ka ay shaqaysteen daraaddeed waxa ay galabsadeen ciqaabis lagu ciqaabayo daraaddeed baan looga aqbalay oo min jarimati ityaanihim yani gaboodfalka imaatinkooda marka ahaatay ay u tegayaan alkuhaana kuwa kaahimada aw ilcaraafiina ama kuwa curaafaya ay u tegayaan tegista ay u tegayaan dembiga ay leedahay yani lagu ciqaabaayo nacuudu billahi min adalaali bacda alhudaa allah waxaanu ka magan galay min adalaali baadida bacda alhudaa hanuun dabadeed inaanu baadiyo uno ayaanu marka allah ka magan galnay xadiis kale waata waxaa ku soo aroortay inuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam waman ataa kaahinan fasadaqahu bima yaquulu faqad kafara bima unzila cala muxamadin sala allahu alayh wasalam ruuxa markaysagaa kaahin u taga mid qaybka ka warramaya faaliyaha iyo fareeyaha iyo fooxisooyinka wuxuba waa soo gelaya wuxuuba waa soo gelaya dadka qaarkood waxay sheegaan waxa la yidhaha faal ambiyaale yani nebiyadu ma faalin jirin waa kadib iyo been abuur nebiyada lagu been abuuranaayo marka waxa weeye magacyada nebiyada in laga faaliyo iyo kitaab in laga faaliyo toonna ma banaana ma banaana farsamooyinka dadka qaar ku shaqaystaan waxaa ka mid a inay waa ku kitaab furayaan waa nooc faaluun ah wax sharcigana maaha waa baila waa xaaraan yani umuurahaasu kaluun buu la yahay waxba kagama duwa marka rasuulku wuxu uhi sal allahu aleyh wasalam man ataa kaahina fasadaqahu bima yaquul ruuxa kaahin u taga kaahinku waa magac caam ku ah cid kastoo haybka wax ka sheegaysa waxyaalaha qarsoon waxaas wax dhacay ha ahaadeen ama wax soo socda ha ahaadeen fasadaqahu bima yaquul dabeedna u rumeeya oo rumaysta wuxuu ku yidhaahdo sidaynay noqonaysaa xanuunka waad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 soo degaan acuudu bisayidi hada اlwaadi min shari sifahaa'i qawmi waadigan ama togan ama jeexan cidda ugu mudan ee jinka ka mida ayaan ka magan galay kuwa magaratada ah ee qoladiisa ka tirsan marka waxaa la magan geli jiray kabiiruljin jinka ka ugu weyn baa la magan geli jiray in arrinkaas dalaal iyo baadi ahaan jirayna baadi uu ahaana aayaadka waa laga fahmaya وأnahu kana rijaalu min اlإnsi yacuuduuna birijaali min اljini fazaaduuhum rahaqa marka kaa ugu weyn ama ugu mudan ama odayga u ah in la magan galaa sidaynay u bannaanayn ayaa in la kaalmo weydiistaana aynay u bannaanayn sheekhulalbani aayaddaas daliishadaa waxaanuu yidhaahdaa alisticaana kalisticaada bimacnaa alisticaanaةu biاljin jinka in la kaalmo weydiistaa kalisticaadati bihi waxay la mid tahay jinka in la magangal weydiistay la mid tahay waayo isticaanadii isticaadadii baabkan wax farqi uma dhexeeyo wax farqi uma dhaxeeyo marka waxa weeye calaa kulli xaal jinka in layaha waxaa iga caawi ama iga kaalmee ama ii gargaar ama umuuro haybiya iga waran khasnadaha iyo dahabka iyo macdanuhu meelaha ay ku aasan yihiin ii sheeg sixirku meeshuu ku aasan yahay ii sheeg baadidii meeshay joogto ii sheeg waxyaalaha noocaasa ah in la weydiistaa ma bannaana waxaanay noqonaysaa eh, mid xaaraanan bannaanayn saynu horeba usoo sheegnay taxriimu tacliiqi alxuruusi waatamaa'im xirziyada in layska laalaadiyo ama laysku xidhaa inay xaaraan tahay iyo watamaa'imi qardhaasaha in layska laalaadiyo ama laysku xidhaa inay xaaraan tahay hada mabxau xukunka halkan baa lagaga hadlayaa xirsigu waa ilaalinta weyi marka waxyaalo la isleeyahay waxbay xafidayaan ama ilaalinayaan sida xirsi jawska iyo waxyaalaha la midka ah in la iska laalaadiya ma banaana qofkii inuu xidho gaadhiga in laga lulo guriga in laga lulo iyadoo looga jeedo inay dhibaatada ama masaa'ibka ka daafacdo waa shay xaaraanaan bannaanayn atamaa'imna waa jamcu tamiima qardhaasaha weeye tamiima waxaa loo yidhi bimacnaa waa mutamima waa mid wax dhammaystiraysa marka qardhaasya waa magacaa lagu magacaabay can cuqbata bni caamirin aljuhaniyi صaxaabiga cuqbat bni caamir la yidhahdo waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam in rasuulka ilaahay aqbala ilayhi rahdun waxaa soo qaabilay oo bimacnaa u yimi koox rag ah oo toban markaa ku dhow ama tobana rahdi waa jamca ragga ah baa la yidhaahdaa saddex ilaa toban fabaayaca tiscatan nebigu sal allahu alayh wasalam bayco wuxuu la galay sagaal ka mid a wa amsaka can waaxidin midna waa ka gacan haystay oo bimacnaa waa la baycadii lama gelin faqaaluu yaa rasuul allahi waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay baayacta tiscatan wa taragta haada sagaal baad bayco la gashay kanna waad ka tagtay qaala ina calayhi tabiimatan wuxuu nabigu ku yidhi sala allahu alayh wasalam ninkan waxaa ku sugan qardhaas faadkhala ninkii wuxuu geliyey yaddahu gacantiisii faadkhala yadahu ninkii wuxuu geliyey gacantiisii ayuu geliyey yacni qardhaastii wixii ku xidhnaa faqatacahaa waa gooyey xadhiggii ama duntii ku xidhnayd buu jaray waa iska tuuray fabaayacahu nebigu sala allahu alayh wasalam baycadii buu la galay wa qaala wuxuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam man callaqa tamiimatan kii qardhaas xidha ama isku xidhaa faqad ashraka shirki buu galay oo wadaajin buu sameeyey bimacnaa ilaahay buu cid kale la wadaajiyey akhrajahu axmedu imaam axmed baa xadiidka soo saaray biisnaadin xasan wuxuu ku soo wariyey oo ku soo saaray sanad wanaagsan marka qardhaasta xidhashada la xidhaa in nooc shirkiya tahay ayaa xadiidku tilmaamaya nebiguna sal allahu alayh wasalam ma istifsaalin oo ma odrhan qardhaasta maxaa ku qoran hala furo hala eego waxa ku qoran oo hadday wanaagsan yihiin hala daayo haddii wax markaa aan wanaagsanayni ku qoran yihiinna hala jaro nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam marka waxaa laga qaadanayaa diidista qardhaasa la diidayaa inay caam tahay oo qaacida ayaa waxay eh, culammadu ku yidhaahdeen tarku اlistifsaali fi xikaayaة اlxaali maca qiyaami اlاxtimaali yunaزlu manzilaة اlcumuumi fi اlmaqaal in mas'alo wejiyo kala duwan aqbali karta oo sida iyo sidaba inay u dhacdo ay ka suuragal tahay tafsiil la kala weydiin waayo o la odhan waayo ma sidan bay ahayd mise sidan bay ahayd ee xukumun lagu soo saaro waxaa in la iska daayo ama in la sameeyo